وسط المطاف في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى منك كلام غير كر الأباد والرصاص فتان والجسوم فتان كيف أرضى المقام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada warka maalinlaha إذا idaacadda islaamiga قال wararkeena maanta idin hayna waxaa ugu dorkaroon weeraray qaraxyo mujaahidiinta dowladda islaamiga ay ka fuliyeen wilaayada ciraaqa waxay la soo gaartay ciidamada ridada masar ee wilaayada saynaa iyo maraykanka oo ka sarmaray dalka talyaaniga tiro dadku u dhintay caabuqa coronavirus waa maalnimo axada taariikhdan ku aadan tahay sagaaliyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol kow iyo afartanka hijriya kuna aadan labayo tobanka bisha abriil laba kun labaatanka warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah walaalkiin dhiblaawe haatanna u diyaar garooba dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan weeraro iyo qaraxyo ay mujaahidiinta dowladda islaamiga ka fuliyeen wilaayada ciraaq warkan waxaa inoo qaadaa dhigaya walaalkeen abuubakar laba iyo toban ka tirsan xashdi shacbiga ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay ciidamada dowladda islaamiga ka fuliyeen gobolka karkuug sida laga soo xigtay wakaaladda acmaaq oo sheegtay in ciidamada dowladda islaamiga ay shalay weerar loo adeegsaday hubka boobayaasha ay ku qaadeen laba fariisan ay xashdi shacbiga ku leeyihiin gudaha eeraboorka xuliwah ee ku yaala baadiyaha doos qormaato waxay sidoo kale waxyeelo gaarsiiyeen gaari ay wateen xubno ka tirsan xashdi shacbiga oo goobta uu weerarka ka dhacay gurmud ahaan u soo gaaray waxa ayna la heleen qarax miino waxaana ku halaagsamay hal xubin toddoba kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale ciidamada amniyaadka khilaafada islaamka ayaa waxay burburiyeen gaari ay leeyihiin booliska ridada itixaadiya kadib markii ay ku qarxiyeen miino nooca wax lagu dhajiyo ah kaa oo ku sugnaa meel u dhow buunta afaraad ee ku taala gobolka karkuug waxaana ku dhaawacmay sarkaal mid ka mid ah ilaaladiisana wuu ku halaagsamay sidoo kale maktabka wilaayada ciraaq gobol karkuug ayaa baahiyey warbixin wareed ay ciidamada dowladda islaamiga ugu dhigeen dhabagal gaari ay wateen ciidanka raafidada meel u dhow tuulada talcabiid ee ku taala deegaanka riyaad waxaana sidoo kale maktabka uu soo bandhigay tiro hoobiyaala ah loogu duqeeyey goob ay isugu yimaadaan murtadiinta xashdacashaa'irka oo ku taala tuulada kurdiya naasiriya waxaana ka soo gaaray khasaaro isugu jira dhimashiyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed waxaana ciidamada mujaahidiinta khilaafada islaamka sidoo kale ay burburiyeen gaari ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii qarax miine ay kula egteen deegaanka kilomitir lixdan oo dhaca galbeedka magaalada ramaadi ee gobolka ambaar waxaana ku halaagsamay afar raafidi mid ka mid ahna uu yahay sarkaal la socday gaariga geesiyada khilaafada islaamka ee wilaayada ciraaq ayaa weli sii wada weerarada ka dhanka ah ciidamada raafidada iyo murtadiinta xashdacashaarka allah ayaanu ku mahadsan aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa walaalkeen abuubakar بكر وحيا لسو قارت عيدن كريدادو مصر اي ولاية سيناء وافجينا لكدب عيدماد خلافة الإسلام كايا وحي شالي وحيا لقارسيين قارنو عمين باركة اه وإليهن عيدن كريدادو مصر كدب مركي اي قرح مين كلاي اكتمل لوك جاك بونتك الفالوجة ادعاء كالبيت كمقالة رفاح اي ولاية سيناء مجهينة الدولة الإسلامية كايا سيح وجينا اي هالقلوة كدن كايدن كريدادو مصر سيدو كلا شالي اي اذ مركي اي قنتال لبيك سدين جاك اي عيدن كريدادو مصر كلي يهين ديان كرواسي ادعاء بريق مقالة جيخ سويت لما نوا إلهلين الله يانكم يعني raacsan ugu dambayntiina maraykanka oo ka sara dalka talyaaniga tirada dadka u dhintay caabuqa koronafirus warkan waxay noo soo jeedinaya walaalkeen cabdisataar cudurka caabuqa coronavirus ayaa weli kusii baahaya caalamka xilli waddanka maraykanka uu noqday waddanka ugu badan oo ay u dhintaan cudurka coronavirus dad gaaraya labaatan kun shan boqol toddobaatan iyo toddoba qof ayaa ugu dhintay cudurkani dalka maraykanka iyadoo dalka talyaaniga dadka uu dilay caabuqa coronavirus ay gaartay sagaal iyo toban kun afar boqol lixdan iyo sideed qof waddamada ugu badan ee uu saameeyey cudurkani ayaa ah kuwa dagaal ba-an kula jira islaamka allah ayaana weydiisanaynaa inuu ka badbaadiyo muslimiinta aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeen cabdisataar halka ayaan kusoo gunaanadaynaa warka maalinlaha idaacadda islaamiga alhijrateyn waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah walaalkeen dhiblaawe sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu صحافي الكرام يا صحافي الكرام سوف أرضى الظما وسقيع الشتاء ويسير الكلى وعكير الهوى هكذا لم نشأ عيشة لله